bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslma عlى nabiyina mxamadi waalihi wصaxbihi aجmaciin baabu الtacajubi qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala wtunsb اlasmaء fi الtacajubi nasb اlmafaaciili falaa tastacjibi taqulu ma axsana زayda id khaطأ wma axada sayfahu xiina saطأ wain tacajabta min alalwaani awcaahatin taxduhu fi labdaani fabni lahaa ficla min athulaathi huma ati bilalwaani walaxdaathi taquulu maa anqaa bayaada alcaaji wamaa ashadda dulmata addayaaji inta waxaan ka gelaynaa baab la yidhahda baabu tacajub baabu tacajub waxaa inta loogu sheegay lianna mafcuulahu min almansuubaat sidaas awgeed baa baabkan in lagu dhex sheega ay habboonaatay tacajub waxa waa la yaab luq ahaan waxaa la yidhaahdaa inficaalun yaxduthu fi nnafsi cinda ashucuuri biamrin khafiyin sababuhu yacni nafta wax ku soo diriyo oo ay la yaab markii uu yimaado wax lala yaabo sababtii uu ku dhacayna aan la fahmaynin wax lala yaabo oo sababtii keentayna aan la fahmaynin markii ugu horeysuu ku qaabilayo yaa ninkii tacajub ku dhacaya walidaalika waxaa la yidhahdaa idaa idaa curifa asababu batala alcajabu haddii sababtii la ogaado oo ficilkan uu ku dhacay waxa weeyaan cajabkii eh, wuu zuulaya marka musanifku wuxuu ri wtunsab اlasmaau fi اtacajubi nasba اlmafaacili falaa tastacjibi wa tunsabu اlasmaau asmaadii waa la kordhigaa fi اtacajubi fi ma yutacajabu minhu ama fi tacajubi layaabka nasba اlmafaacili ka nasbi اlmafaacili mafaaciilkii mafcuul yaalkii sidii loo kordhigi jiray ya asmaadana tacajubka gudaheeda yaa iyadan loo kordhigaa ee falaa tastacjib adigana marka hala yaabin taquulu waxaad leedahay maa axsana zaydan zayd maxaa wanaag badiyey id khaطa markuu tillaabsaday wamaa axadda sayfahu seeftiisa maxaa afbadiyey xiina sataa markuu weerar ka qaaday marka wa tunsabu اlasmaau fi tacajubi tacajubka waxa weeyaan tacriifkiisa min xayثu اluga waatan soo sheegno inficaalu yaxduthu fi الnafsi cinda shucuuriha biamri khafiyin sababuhu yaa niriyey ayib marka tacajub alfaada loo dhigay laba qeybay kala baxdaa qeyb waxa weeyaan waa qeyb samaaci ah samaaci bimacnaa waxa waaye carabtiyaa laga maqlay alfaadan inay isticmaalaysa inta tacajub midna qiyaasi waayo oo nin kastaa isticmaalaya jid loo raaca buu leeyahay qawaacid ah marka midka samaaciga aladii laa yuxfadu aladii yuxfad walaa yuqaas waxa waa keyfa iyo subxaana iyo maxaan ku idhaahdaa lafdi lilaahi daruhu kayfa takfuruuna billaahi wa kuntum amwaata yacni waxa weeyaan waa la yaab qof bani aadan ah oo cadam laga abuuray oo caloosha hooyadii soo galay oo haddana laga soo bixiyey adduunyada lagu haayo la arsuqayay haddana dhimanayo haddana la soo saarayo og inay awood ilaahay ay ku socoto waxaa wax lala yaabo weeyaan fii curfi alcuqalaa wax lala yaabo waa qofkaas inuu ilaahayga intaasoo wanaag u sameeyey inuu ku kufriyo kayfa kayfa takfuruuna marka annaga ay nala yaabtaa ilaahay wax lama yaabo liannahu yacrifu alashyaa wa asbaabahaa wa huwa musabibu lasbaabi marka kayfadaas waa la isticmaala kayfa facalta kada aa la leeyahay waxaan maxaa ay ku dhacday inaad samaysid waxaa lamid eh subxaana lafdiga oo kale qofka markuu wax la yaabo subxaana allah maa facala man facala hada subxaana allahi man e, sanaca hada yaa laleeyahay nebiga markuu e, kasoo horbaxay e, abu hurayra uu ka laabtay uu yiri markaa maxaad igaga laabatay yiri junub baan ahay markaas subxaana allahi ina almumina laa yanjus ou iri carabtu waxay tiraa sidaasoo kale lilaahi daruhu nin markii la arko oo geesi ah oo miqdaam ah wahuwa yujiidu alxarba lilaahi daruhu faarisan ay carabta tiraahda marka alfaadaas oo dhan siday carabta u isticmaashay unbaa loo xifdiyaa meeshay u isticmaashay unbaa loo dhaafa midna waa qiyaasi oo afcala tacajub oo qiyaasi ah afcala iyo afcil labadaas wasan yaa qiyaasi ah labadaas wasan oo qofkii markii lala yaabo ficilkiisa in la yidhaahdo maa ajmalahu suuratan maa axsana zaydan in la yidhaahdo iyo in la yidhaahdo afcil in la yidhaahdo oo la keeno asmic bihim wa absir oo kale maxaa macnaha maqalkooda macnaha wax lala yaabo waay ma asmic bihim maxaa maqal badnaysiiyey wa absir maxaa arag badnaysiiyey saasaa laleeyahay marka ficli tacajub labadaas wasan uu qiyaas ahaan u leeyahay ayib labadii marka musanifka mid kamid oo ku kaaftoomay markaasuu wa watunsabu lasmaau asmaadi waa la nasbiyaa fi tacajubi fi xaali tacajubi markii waxaad la yaabaysid ay kula soo gudboonaadaan asbaada waa asmaadi waa la nasbiyaa nasb almafaaciili mafcuulyaalki sida loo kordhigay oo kale ee falaa tastacjib arrintaas adiga ha la yaabin taquulu waxaad leedahay maa axsana zaydan zayd maxaa wanaag badiyey id khataa markuu tillaabsaday wamaa axadda sayfahu seeftiisa maxaa afbadiya xiina sataa markuu wax ku weerar seefti marka hadda fiiri maa axsana zaydun haddii la yidhaahdo waxaa waye nafyay noqonay zayd wax wanaag ima samaynin haddii la yihahda maa axsanu zaydin haddii la yihahda zayd xagow ka wanaagsan yahay min ayi ajzaai zayd hiya hiya mar haddii layihahda maa axsana zaydan ayadana waxa waaye wanaaggiisaa lala yaabay ninaad aragtay oo jamaalkiisa iyo khuluqdiisa markaad aragtay ku yaabgeliya maa axsana zaydan aada leedahay marka maa axsana zaydan waxaa lamid eh wa axsin bizaydin in la yidhaahdo axsin bizaydin asmic bicamrin in la yidhaahdo ayadana waa lamid waxaa raajixa ah marxaladan tafaasiil badan ma inaanan gelin maadaas waxaa lagu ijmaacsan yahay horta inay isim tahay inay isim tahay waxaa uu daliil ah ficilka axsana damiirka ku jiro faacilka u ah yaa ayada u laabanaya ma jooga bayna naxwiyiin lianna adamaa'ira laa tacuud ila cala alasmaa hada waaxid thaaniyan qowlka raajixa axsana inay ficil tahay aysan ahayn isim siday yidhaahdeen bacd اlkuufiyiin isim waayo oo lidaliili taskhiir oo uxaysinahu mar waa la taskhiiriyaa yay leeyihiin laakiin waxaa oo loo badan yahay eena raajixa ah inay axsana ficil tahay ficil maadina kasii tahay lidaliili dukhuuli nuuni towkiid oo waxaa la yidhahdaa maa afqaranii ilaa raxmat illaah maxaa ii baahi badiya ilaahay raxmaddiisa yacni waxa weeyaan xad ma laha baahida aad ilaahay raxmadiisa u qabtid nuun ulwiqaaya waxaan hore u soo sheegnay annahaa min calaamaati alafcaal inay ka mid tahay marka qowlkaas baan qaadanaynaa inay axsanadii ay tahay maxaan ku iraahdaa ficil oo ay maadi ka sii tahay ninka qoladii yidhaahdeen isim waa laga fiican yahay waa hal nuqdo wa nuqdada labaad ficilka kale oo afcil bihi ah asiga khilaafkama joogo inuu ficil yahay waxyaalaha loo deliishtay kamid tahay haddaan isku waafaqsannahay afcil inay ficil tahay tii ayada lamid ahna inay ficil tahay daliil u tahay alistidlaalu bima ujmica calayhi calaa ma khtulifa fiihi wax la yihahdaa jirto marka afcil bihi asmic bihi markii laleeyahay inay ficil tahay afciltaas layskuma diidano laakiin ficilkeeda yay kasii taha laisku khilaafsan yahay qole waxay leeyihiin afcil bihi waa ficil amar kamaa yadulu calayhi kamaa tadulu caleyhi siiqatuhu markaasaa waxaa laleeyahay bihi bada ama ama eh, maxaan ku iraahdaa bihim iyo waxaa tiraahdaba axsin bizaydin isimkaas gadaasheedoo bada ku jirtane ba'tiisa waa zaa'ida eh, maya qolada dhahayaan axsin waa ficil amar waxay leeyihiin waxa weeyaan faacilkiisu wuu qarsan yahay oo damiir mustatir oo anta a ah weeyaan oo huwa ah bizaydinna bimathaabati marartu bizaydin jaari majruurkaas bimathaabati mafcuulu u yahay qowlkaas daciif waay qowlka labaad wahuwa aladii calayhi اljumhuur haddii lila axsin bizaydin waxaa leeyahay axsintaas waa ficil waana ficil maadi oo asalkeeda axsana ayay ahayd axsana zaydun iyadoo ahayd oo ficlii faacil ay ahayd yaa tacajub la geliyey siiqadii baa marka la bedelay sidii tacajubka ula jaan qaado axsin bay noqotay waxaa xumaatay wax lafdigooda amar ay inuu yahay u muuqato in faacil daahir loo tiiriyo axsin zaydun la yidhaahdo oo markaa la yidhahdo zayd waa u faacil ficilkan axsinaa gotay waxay u ekaanaysaa ficil amar oo isim daahir gotay u ekaanaysaa marka min baabi taxsiini suura yaa waxaa layihi faacilkii zaydun ahay aaba la geliyey axsin bizaydin sidaasay noqotay marka axsin ficil tacajub maadi yaa laleeyahay mabniyun cala sukuun bizaydin albaau xarfu jar zaydun marka waxay noqonaysaa faacil marfuuc calaamatu rafci dama daahira bada zaaidada wax ka dhibmayso marka labadoodii sidaas ayuu kala yahay marka wuxuu iri musanifka waa in tacajabta haddii aad la yaabtid min alalwaani midabyaashi aw caahatin masaaib musiibadii taxduthu fi labdaani dadka eh, eh, eh, jirmigooda ku dhacaysay fabni lahaa u dhis ficlan u dhis ficilkoo min athulaathi ficil oo thulaathi aan rubaaci ahayn khumaasin aan ahayn huma ati la imaaw bilalwaani midabyaashii walaxdaathi la imaaw taquulu waxaad leedahay maa anqaa maxaa maxaa saafi garays badnaysiiyey bayaada alcaaji maroodigii faantiisi maxaa cadeen maxaa cadaan badnaasiiyey wamaa ashadda maxaa darnaan badnaysiiyey dulmata dayaaji mugdiyaasha mugdigooda dayaaji waxaa la yihahda habeenaka mugdiga ah habeenaka mugdiga mugdigooda maxaa darnay maxaa aada u darnaan badnaysiin marka waxaa laleeyahay musanifka meeshan wuxuu ula jeedaa ficilka tacajub shuruudou leeyahay shuruuddiisa waa ay badan tahay ahamuhaa inuu inuu ficil laga dhiso horta shardi waay isim lagama dhisi karo ficilkaas inuu thulaathi yahay haddana shardi waay thulaathigaas inuu mutasarif yahay ee nicma iyo bis oo kale uusan ahaynna shardi waay qaabilan litafaaduli inuu yahay oo shay macnaha ka yani kala badnaan karo laakiin mathalan maata iyo faniya iyo lagama dhisi karaa layiri liannahu mowtka waa waaxid oo dhimashadii lagu kalama dheeray ruuxda qofka markii ka bixi wuxuu rabaa ha ku dhinto maa amwatahu wamaa afnaahu lama dhahay maxaa maxaa dhim maxaa dhimasho badnaysiiyey lama dhahay marka shuruudaasuu leeyahay waata ibnu maali wasuqhumaa min dhi thalaatin surifaa tam eh, min gayri oh, wasuqhumaa min dhi thalaatin surifa eh, waxa weeyaan dhi thalaatin surifa waa ficil oo thulaathi oo mutasarifa ayib marka haddii la doono ficil oo rubaaci in laga dhiso ama khumaasi ama sudaasi ama asmaa in laga keeno haddii la doono <clears throat> ashadda iyo ashdid wixii lamid ah yaa la adeegsanaa markaasaa wixii tacajubka laga rabay oo shuruudu buuxi waaye yaa asagoo macnaha waxaa weeyaan ee gadaal baa laga keenaya soo mudaaf ah mathalan istakhraja waa ficil sudaasi ah lama dhihi kara ma ma ma stakhrajahu maxaa soo bixid badnaysiiyey lama dhahay marka waxaa laleeyahay waxaa loo keenayaa lafdi ashadda iyo wixii lamid ah oo thulaathi oo shuruuda dhamaystirmay litawasuli bihi ilaa maa lam yatawafar fiihi shuruud waxaa leeyahy maa ashadda istikraajahu wax la soo bixitaankiisa maxaa yani adkay badnaysa awood badana fiiri marka kii shuruudda buuxi waayey yaa asoo masdar ah yaa mansuub bicilki loogaga dhigaya almuhim kulu ficlin lam kulu ismin aw ficlin lam tatawafar fii shuruud atacajubi yutawasalu bihi bilafdi ashadda aw ashdid wa naxwihimaa huma yu'taa bdalika اlsmi aw masdar اlficli aladi lam tatawafar fiihi shuruud maa ashadda dulmata addayaaji fiiri hadda dayaaji yaay ahayd shuruudi way buuxin weyse haddii la dhihi laha hadda maa adlamahu fiiri sidii macnaha isu bedeli arag waxay u ekaanay maxaa ka dulum badnaysiiyey adigana waxaad u rurtaa maxaa mugdi badnaysay inaad tiraahdid kulu maa lam yatawafar fiihi asigoo mansuubaha laga keena marka musanifku waxuu leeya wa in tacajabta haddii aad la yaabtid min alalwaani midibyaashi oo asmaa aw caahadin musiiba taxduthu fi labdaani dadka eh, jirmigooda ku dhacdo fabni lahaa ficlan ficil u dhis oo min athulaathiyi ficli oo thulaathi aho asaga lagu gaaro ficli tacajub uga dhig ثuma ati biاlalwaani laimaw io wاlaxdaaثi masaaibtii taquulu waxaad leedahay maa anqaa bayaada alcaaji caaji hadda caaji waa isim wa haddii la rabo in wax laga dhiso maa caajahu lama dhahay caajka maroodiga faantiisa ama miicihiiso weeyaan dabcan wax qaali ah oo dee waxyaalo badana laga samayn jiray walaa zaalat ilaa yowmina hada waxyaalaha keena maroodiga dadka inay hadda laayaan faantiisaas inay gataanay ay doonayaan dayib taa waxaa weeyaan waa nuqdo nuqdada labaad waxaa lagu yidhaahdaa kaannahu fi burjin caaj qofka markii eh, la raba in laga hadlo siduu u yahay nin maxmi ahoo ilaashan yaa lagu mithaaliyaa nin e, maxaan ku irahdaa buur ka samaysan e, maxaan ku irahdaa maroodi iligtiisa yani meel la gaari karaa ma nin maroodi iligtiisa oo oo saaran cid damcaysa inay wax ka qabato ma jirto ayib e, lafdigan bayaadka ah min shuruudi ficli tacajub waxaa kamid ah eh, ficil kasta oo ismu faacilihi afcal oo ku yimaado inaan laga dhisin ficli tacajub oo waxaa laleeyahay hadda abyad waa sidiisau ism faacil ku yahay oo mudakar ah naagtina baydaa a ah laleeyahay axmar xamra aswad sawdaa alwaantaas waxu musanif uu ka hadlaa liannahu alwaanta isimkeeda faacil afcalay ku imaanaysaa sayna isugu darsoomin isimkii faacil iyo ficil tacajubkii yaa waxaa laleeyahay anlaa yakuuna alficlu aladii yubnaa minhu ficl tacajubi calaa afcal oo isimkiisa faacil inuusan ku imaanin marka hadda abyad haddii marka la raba in wax laga dhiso ashadad yaa la keenay markaasaa ficilkii la rabay in tacajub laga dhiga masdarkiisi oo bayaad ah yaa dibka loogaga xiray sidaas baa marka waxaa laleeyahay ficli tacajub lagu samayn karaa kii shuruudda oofsaday waa waadix jiddan waay kii shuruudda oofsan waayey ashadda iyo wixii lamid ah lagu gaaraa isimkii ama ficilkii shuruudda oofsa waayey masdarkiisina waxaa la keenayaa isagoo mansuub ku ah maxaan ku irahdaa ficli tacajubki ayib w tunsabu alasmaau fi tacajubi nasba almafaacili falaa tastacjibi wa tunsabu alwaaw listinaaf tunsabu ficlu mudaaricu marfuuc wa calaamatu rafcihi damat daahiraة fi aakhirihi wa huwa mabniyu lilmajhuul alasmaau naaib اlfaacil marfuuc wa calaamatu rafcihi damat daahiraة fi aakhirihi fi tacajubi jaaru wamajruur mutacaliqu bitunsabu nasba mafcuulu muطlaq mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhiri nasba mudaaf almafaaciili mudaafun ilayhi majruur bikasra daahira falaa tastacjib alfaau xarfu caطfin laa naahiya tastacjib ficlu mudaaricu majzuumu bilaa naahiya wcalaamatu jasmihi sukuun wa inamaa kusira min ajli qaafiya wاljumlaة falaa tstacjib macطuufaة calى jumlati tunsab alasmaa tquل فعل و فاacل تquل فعل مضاaرع مرفوع cلاaمة رفع ضم ظاaهرة والفاacل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت mا أحسن زيدا mا أحسنa زayda taas naxwiyiinta afar icraab ay u sheegeen inay tahay ma nakira taama ama nakira naaqisa ama macrifa taama ama macrifa naaqisa afartaas ilaa aan kitaab kale ugu tagno hadirtaan hal icraab keli a ah baan ku icraabayaa inta kale hadhowta dambe yubna calayha fi lkitaabi aladii bacdahu marka maa nakiratun taamatun mabniyatun cala asukuuni fi maxali rafcin mubtada axsana ficlu maadi mabniyu cala alfatxi walfaacilu damiiru mustatirun wujuuban taqdiiruhu huwa yacuudu ilaa ma zayda mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu fi aakhirih tacajub mansuubkeedii waa zayda mansuubu cala tacajub hadaa tirahdana dhib ma laha waljumlatu min alficli walfaacili axsana zayda fi maxali rafcin khabaru lmubtada'i maadi khabarkeeday u tahay waraabitu baynahumaa faacilu axsana oo huwadi maadi io u laabana asigani intaas hadda ku dhaafo marka hadii laakiin nakirada hadii la yihahda naaqisa waayo jumladan axsana zaydan sifay noqonaysaa khabarkiina kadibaa la qadaraaho maa axsana zaydan waxay lamid tahay shay un cadiim huwa aladii axsana zaydan saas oo kale ayna noqonaysaa id darfu zamaan mabniyun calى sukuuni fi maxali nasbin wالdرف متacaliq بأxsن khطا ficl maadi mبniyu calى fatxaةi mqadaraة calى الأlف manaca min ظuhuriha tacaduru wاlfaacilu ضamiir mustatir jawaaza taqdiru huwa yacuud ilى zayd wاljumlaة min alficli wاlfaacili khaطأ fi maxali jarin mudaafu ilayha wma axada sayfahu xiina saطa ma axada sayfahu iyo ma axsana zayda isku mid waa sayfa mudaaf alhaa mudaafu ilayh mabniyun calى dami fi maxali jarin aad leedahay keli ah xiina darfu zamaan mansuubu calaamatu nasbi fatxa daahira xiina wdarfu mutacaliq baxada saطa ficlu maadi mabniyun calى fatxati mqadara calى alif litacaduri wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiiruhu yacuudu ilى huwa yacuudu ilى zayd w jumlaة saطa fi maxali jarin mudaafu ilayha w in tacajabta alwaaw lilاstinaaf in xarfu shardi jaazimu yجzimu ficlayn اأwl ficlu shardi wthani jawaabuhu jazaahu almuhim jumladan wmaa axada sayfahu macdufaة calى jumlati ma axsana zayda tacajab ficlu maadi mabniyu calى sukun litisaali bdamir rafci mutaxarik fi maxali jazmin ficlu shardi w taau damiir mutasil mabniyu calى اfatxi fi maxali rafcin min alalwaani jaaru w majruuru mutacaliq bitacajabta aw xarfu caطfi caahati macطuufaة calى اlalwaani wاlmacطuufu calى اmajruuri majruur w calaamatu jari kasra daahira taxduthu ficlu mudaaricu marfuuc calaamatu rafci dama daahira wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiru hiya taxduthu aw caahadin caahado taxduthu wاljumlaة min alficli wاlfaacili taxduthu fi maxali jarin sifaة lilcaaha fi اlabdaani jaaru w majruuru mutacaliq btaxduthu fabni alfaau waaqicaة fi jawaabi الshardi bni ficl amr mabniyu calى xadfi xarfi اlcila banaa ybni bni wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta lahaa jaaru wmajruuru mutacaliq bbni ficla mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbihi fatxaة daahiraة fi aakhirihi min athulaathiyi jaar wmajruur mutacaliq bmaxduufin taqdiiruhu kaa'inan sifaة lilficli ثuma xarfu caطfin i'ti ficil amr mabniy calى xadfi xarfi اlcila wahya lya wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiiruhu anta i'tidaas ataa yaأtii ay ahayd biاlalwaani jaaru wmajruuru mutacaliq bi'ti wاlaxdaaثi alwaaw xarfu caطfin alaxdaaثi macطuuf calى اlalwaani wاlmacطuuf calى majruur majruur wcalaamatu jarihi kasraة ظaahiraة fi aakhirihi taqulu ficlu wafaacilu maa nakiraة taama anqaa ficlu maadin ficlu tacajubi wahwa ficlu maadin mansuub wahwa ficlu maadin mabniyu calى fatxati muqadaraةi calى اlأlifi manca min duuriha tacaduru wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiiruhu wayacuudu ilaa maa ficli tacajubka faacilkiisa waxaan la sheeginay kamid tahay bayaada mafcuulu anqaa mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fi aakhiri bayaada mudaaf alcaaji mudaafu ilayhi majruur wa calaamatu jarihi kasraة daahiraة fi aakhirihi aljaaru wاljumlaة min alficli wاlfaacili anqى fi maxali rafci khabr mubtada wmaa ashada dulmata i maa anqaa bayaada isku icraab waay marka dulmata mafcuulu bihi aad tirahdeed dulmata mudaaf adayaaji mudaafu ilayhi majruur wa calaamatu jarihi kasraة muqadaraة cala lyaai manca min duhuriha hiqalu ayb baab اligrاء qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala wالnasb fi اligrاءi gayru multabis wa hwa bficli mdmari fafhm waqis taqulu liطaalibi khilan bara duunaka bishra wacalayka camra inta waxaan ka galaynaa wax la yidhaahdo iqraa iqraa macnaha ku dirid waaye lanugriyannaka bihim thuma laa yajiduuna lanugriyannaka iqraa haddaad aragtid waxaad leedahay luqa ahaan waxaa laga keenay aqraytu fulaanan idaa bikada idaa xamaltahu calayh qofkaa markaad wax ku dirtid aad ku ximbaartid baa waxaa la yidhahda aw alzamtahu an yafcalahu iqraa baa la yidhaahda naxwiyiinta waxay ku tacriifiyaan tanbiihu lmukhaatabi calaa amrin maxmuudin liyafcalah tanbiihu lmukhaatabi qofka lala hadlayo oo lagu baraarujiya calaa amrin maxmuudin amar wanaagsan waxaa loogu baraarujinayana waxaa waaye liyafcalahu inuu sameeyo kaasaa waxaa la yidhaahdaa iqra marka iqraa haddaad aragtid sida taxdiirka noo imaanow mid yahay waxa weeyaan lafdigii oo mafcuulka ahaa oo la isticmaala la yidhaahda oo ficilkiisi la gooyo calaa janaahi calaa janaaxi surca marka qaarkeed wakhtigan kuu saamaxaynin marka qofkii baa waxaad leedahay nin waxaad aragtay mathalan walaalkiis oo khatar ku jiro haddaad dhihi lahayd ihtam biakhiika intaad dhihi lahayd ayaad waxaad leedahay akhaaka akhaaka war walaalkaa walaalkaa meel xun buu marayaa oo kale marka kaasaa la yidhaahdaa iqraa waannasbu kordhig fi liqraa'i boorinta la nasbiya isimkii ghayru multabisin mid oo qofkii shaki ka galaya ma ah wahwa ikrahane oo isimka la nasbina wahwa mansuubkine bificlin bou ahaaday ficilkoo mudmarin la qariyey ee fafham faham waqis qiyaas qaado wuxuu leeyahay isimka fii xaali liqraa in la nasbiyaahu wax iltibaas oo shaki qofkii ka galaya ma ah ayib markuu saas yahay yaa waxaa lagugu daray ficilka isimkaas mansuubka ana waxaa nasbistay ficil oo mudmar ah ficilkaas mudmarka laba qeyb uu kala baxaa maa yudmaru wujuuban wa maa yudmaru jawaasan mithaalkii hadda fiiri taquulu waxaad leedahay liطaalibi ninkii dalbay khilan waday baran ee baari ah duunaka bishran yacni bishr ninka la yidhaahdo niyahu laazim wa calayka camran camarna laasim baad leedahay hadda waxaa aada moodaa musanifka sida uu rabo wuxuu yiriyey isimkii iqraa ahay bificlin mudmarin haddana wuxuu sheegay ficilkii wax nasbila lahay hadda duunaka haddaad tidhaahdid ayadaa nasbisatay bishrinti bishranti allaahuma in la leeyahay duunada waa ismu ficil ayada xaqiiqa ma aha laakiin ficilka ay naa'ib ka taha wax nasbistay in la leeyahay mooye macnahan duunaka bishran wa calayka camran macnihii waa ka tahay iqraa oo waxaad ku boorinaysaa ninkan hadda kula tashto yiri wadaayaan rabaa fiican inan samaysto in saaxiib aad tiri ninkaas aad war fiican waay laakiin mithaalki hal yantabiqu calayh jawaabti waa la inama almuraad in la yiraahdo kale waa mathalan in la yiraahdo qofkii akhaaka yacni ilzam akhaaka akhaaka ninaad waxaa weeyaan ad lawada fadhisaa walaalkiisoo meelka sii dhacaad aragtay ama hadal xun ku hadlay markaasaad akhaaka yacni ilzam akhaaka wamnachu bimaa yafcaluhu ama inqidhu ama inqid akhaaka walaalkaa badbaadi ilzam akhaaka ama soo cidla kusii socdaad aragta keligii safray markaasaad leedahay akhaaka walaalka sidaasaa la dhihi karaa ficilkii waa maqan yahay akhuukane akhaakana mansuub bihi waay sidaasaa la dhihi karaa laakiin mithaalka musanifka eh, maa yantabiqu calayh ayb akhaaka waxaa leeay almuru'ata aada leedahay qofkii nin waxaad aragtay maqaamka uu leeyahay iyo sidau u dhaqma aan aan islahayn inaad baraarujisaad rabtaa marka waxaad ku boorinaysaa inuu ficilkiisa wax ka bedela almuru'ata aad leedahay niyaabow waxyaalaha oo adiga dadka kula mid ay samaynayan oo kale ku dadaal waxaa lamid e eh, asalaata jaamicatan yaa lamid e eh, asalaata ixduru salaata ama tacaalow ila salaata oo kale intiad dhihi lahayd yaad leedahay asalaata asalaata taas waxaa la yidhaahdaa maxaan ku iraahdaa iqra kaasaa la yidhaahdaa marka iqrihii laba shay uu noqonaa haddii hal isim keligiis la sheego oo mafcuul ah in ficilkii la gooyo waajib ma ah haddaan akhaaka iraahdo akhaakadaas waxaan leeyahay mansuub calaamatu nasbihi mansuub bficli maxduufi jawaaza taqdiiruhu ilzam akhaaka haddii laakiin kelimadii laba joor lasoo celceliyo oo akhaaka akhaaka asalaata salaata almuru'ata almuru'ata albeyt albeyt haddii la yidhaahdo ficilka in la gooyo waajibuu noqonaa markaas ficilkiisa in la gooyo waajibuu noqonaa waxaad leedahay maxaan ku idhaahdaa labadan tikraarka yaquum maqaam alficli اmaxduuf oo haddaan ku irahdo akhaaka akhaaka haddaan iraahdo akhaakada hore waxay noqonaysaa iqraa mansuub bificli maxduufin wujuuban ma banaano inaan irahdo ilzam akhaaka akhaaka in luqa carabiya aan ku iraahdo ma banaano marka kaasa waxaa la yihahdaa iqraa asalaata jaamicatan haddii la yihahdo asalaata ficlun منصوب e, salaata mafcuulu bihi bificli maxduufi wujuba jawaaza taqdiiru uxduru salaata jaamicatana xaalwa sidaasay noqonaysaa markaasuu ku yiri wa nasbu kordhigii fi liqraai isimka marka iqraa la jooga la oo isimka muqran bihi isimka wax lagu boorinaya in la qabto in la kordhigo khayru multabisin mid qofki ka dheehgalmaya ma ah wahwa asigana isimkaasne nasbadiisana ma wahwa nasbihina bificlin bou ahaaday oo lagu nasbina mudmarin ee la qariyay ee fafhamo qis taquulu waxaad leedahay liaalibi ninka raadinay khillan wadaay baran baari ah duunaka bishran ninka bishri la yidhaahdo ninkaas yani laazim wa calayka camran ninka camar la yidhaahdane u tag sidaasaad leedahay yani ilzam bishran walzam camran saasay lamid tahay duunaka iyo calayka min asmaaءi afcaalay kamid yihiin طيب والنصب الواو الاستناف النصب مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره في الإغراء جار ومجرور متعلق بالنصب غير خبر المبتدا مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره غير مضاف ملتبس mudaafu ilayhi majruur wcalaamatu jarihi kasraة daahiraة fi aakhirihi wa hwa alwaawu xarfu caطfin huwa damiir munfasil mabniyu calى اfatxi fi maxali rafci bficli jaaru wmajruuru mutacaliq bkhabri maxduufin taqdiiruhu kaa'inu wa huwa khabr mubtada mdmarin صifaة lficli wa صifaة اmajruuri majruur calaamatu jarihi kasra daahira fafhm alfaa اstinaaf ifham ficl amr mabniyu calى الsukuun wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta wqis alwaaw xarfu caطfin qis ficl amr mabniyu calى الsukuun wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiru anta wاljumlaة wqis macdufaة calى jumlati fafhm w jumlati fafham laa maxala laha min اlcraab liannaha mustanafa waa kalaam oo lagu dhamaystiray taquulu ficlu wa faacilu liطaalibi jaaru wamajruur mutacaliq btaquulu wاطaalib ismu faacili yacmalu camala ficli yarfacu lfaacila wayansib lmafcuul wa faaciluhu damiiru mustatiru fiihi wa huwa lafdu huwa liaalibi huwa khila mafcuulu liaalibi isimka faacila lagu nasbiye taquulu waxaad leedahay liaalibi midka dalbay huwa asiga khilan waday dalbay sadiiq khilan sadiiq waa khilan mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fi aakhirihi baran waxaa weyaan صifaة lilkhili wa صifaة اmansuubi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fi aakhirihi duunaka ismu ficli amri mabniyu calى اlfatxi wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiiru anta bishra mafcuul bihi lismi اlficli duunaka iyo ilayka canii iyo calayka bifulaan kuli waa asmaaء اafcaal waa inoo imaan doontaa qawaacideeda ayada ayb bishra mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbihi fatxaة daahiraة fi aakhirihi w calayka ismu ficli amr mabniyu calى اfatxi wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiiru anta camra mafcuul bihi lismi اlficli mansuub calaamatu nasbihi fatxaة daahiraة fi aakhirihi baabu taxdiiri wa tansib اsma aladii baabu taxdiiri qaala naadimu raximah اllahu tacaala wa tansib اlisma aladii tukariruh can ciwadi اlficli aladii laa tudhiruh mithlu maqaali اlkhaطib اlawaahi allaha allaha cibaad allahi baabu taxdiiri digniintii u baab yahay taxdiir waxa weeyaan luqa ahaan waxa weeyaan atakhwiif qofkii oo wixii looga cabsi geliyoriyo waxaan waa khatara iska ilaali kaasaa la yidhaahdaa naxwiyiintana waxay leeyihiin waxaa la yidhahha taxdiir tanbiihu lmukhaatabi calaa amrin makruuhin liyajtanibahu asigii taxdiirkii cagsi aliqraa cagsigi iqraadii aan soo sharaxnay cagsigeedi waay tanbiihu lmukhaatabi ninka mukhaatabka oo lagu baraarujiyo calىa amrin makruuhin amar oo la necab yahay waxa loogu baraarujinana ay tahay liyajtanibahu yani tacriifkan waxaa leeyahy tacriif lugawi wa laakiin naxwo hadda cilaaqa kuma laha oo haddii la dhihi lahay huwa ismu mansuubu bificlin maxduufin haddii la dhihi lahaa yaa kaga dhowaan lahayd eh, maxaan ku irahdaa alismu اlmansuubu bificlin mudmarin in la yiraahdaa kaga dhowaan lahayd tacriif oo naxwi ahaan lannahu naxwada waxa weeyaan waxay ka hadashaa awaakhir alkalimaat ayay ka hadashaa marka waxaad leedahay taxdiirkaasaa la yidhaahdaa axkaamtii iqraa iyo taxdiir waa isku mid axkaamtooda macnihiiba haka kula duwadaana cagsiba ha kala ahaadaane waa isku macno dhow yihiin laakiin taxdiirka asiga badana waxaa loo isticmaalaa lafdi iyaa a loo isticmaalaa mathalan waxaan ku leeyahay iyaaka wal asad iska ilaali nin yahow macnaha nin baad aragtay oo jid socdo libaaxna meel ugu gebisan yahay marka iyaaka wal asad aada leedahay war libaaxa iska ilaali sidaas macnaha ixdar min alasad oo kale waay ayib waxaad dhihi kartaa iyaaka an tafcala kada iyaaka an tatruka asalaah sidaasaad leedahay khulaasat lqowl waxaa la yidhaahdaa taxdiirka iyo iqraab wuxuu gaar ku yahay mukhaatab nin adiga kaasoo soo horjeedo oo hadalkaada aad maqlaysid marka qofki asi isuma digo iyaaya ma dhehaysid nin kaa maqanna iyaahu ma dhehaysid haddii la arkana waa shaad baa la yidhaahdaa wax naadir a ah waay ko marka taxdiirka laba xaalo u kala baxaa haddii lafdu iyaa loo isticmaalo haddii lafdu iyaa loo isticmaalo yajibu xadfu caamilihi wujuuban oo iyaaka walasad haddaan iraahdo ma banaana inaan iraahdo ixdar iyaaka walasad lama dhahayo ficilka iyaa haduuba yahay macmuulka in caamilkiio ficilka in la xadfo waajib waay haddii taxdiirka la isticmaalo waxaan iyaa ahayn loo isticmaalo laba xaalay u kala baxdaa lafdigii in la soo celceliyo iyo inaan la soo celcelinin haddii lafdiga lasoo celceliyo ama asiga laysku cadfo labadaas xaalane ficilki waa la goynaa lianna tikraar yaquumu maqaama alficli oo haddii aan iraahdo alasad asad haddaan ku iraahdo laba joor aan ku celceliyo ficilkii markaas waa in la gooyo ixdar al asad waa la goyna haddii sidaas oo kale ee cadaf uu yimaado oo shayga laysku cadfo oo macnaha cadaf gadaashiisa uu yimaado ayadana waa waa waxa weeyaan in la gooyo waajib waay calaa kulli xaalin saddex xaalo yaa waajib ay tahay caamilka oo taxdiirka in la gooyo haddii lafdiga muxadarkaa uu iyaa noqdo ama eh, lafdigii lasoo celceliyo alasada asada la yidhaahdo iyo haddii cadaf uu yimaado ra'saka walasad aan iraahdo oo shayka lagu soo cadfo intaas waxaa laasim ah ficilka in la gooyo wixii kasoo haray haddaan iraahdo mathalan maxaan ku irahda alasada keligeed haddaan iraahdo alasadadas waxaan leeyahay mafcuulu bihi lificli maxduufin jawaasan lianna waxaa banaan ixdar alasada inan iraahdo ama alasada keligeed laakiin alasad alasad haddaan iraahdo waxaa laleeyahay waxaad leedahay mafcuulu bihi lificlin maxduufin wujuuban intaa weeyaan wa tansibu lisma ismigii waad nasbinaysaa aladii isimkoo tukariruhu aada soo celcelinaysid can ciwadi alficli ficilkii bedelkiisa alladii ficilkoo laa tudhiruhu aada muujinaynin isimkaas waad nasbinaysaa calaa annahu mansuubun cala ataxdiir inuu yahay aad ku nasbinaysaa mithlu wadalika mithlu maqaali alkhaadibi ninkii khudbada akhrinaya qowlkiisa oo kale alawaahi ee noqoshada badnaay ee uu ku qowlay allaha allaha cibaad allaha allaha ilaahay baan idinkaga digayaa ciqaabkiisa haddaad mukhaalafa aad samaysiin awaamirtiisa hadda musanifka hal mid buu noogu mithaaliyey hadduu taxdiirkii ou la isticmaalo lafdi mukarare eh, allaha allah haddii iyaa uu yahay iyo haddii cadaf uu yimaadana ku dar intaas ficil maxduuf wujuuban awa haddii laakiin allaha cibaadallaahi la yidhaahdo waxaa laleeyahy mansuubun cala tacdiim bificlin maxduufin jawaasan intaas uu ku egyahay ee taxdiirka wa tansibu lisma isimkii waad nasbinaysaa aladii isimkoo tukariruhu aada soo celcelinaysid can ciwadi lficli ficilka bedelkiisii isim yaad laba joor ku celisay waxa weeyaan midkood marka wuxuu ka bedel yahay ficilka meesha ka maqan yuu bedel ka yahay aladii ficilkoo laa tudhiruhu aadan muujinaynin mithlu wadalika mithlu maqaali khaaibi ninkii khudbada akrinay mithlu maqaali khaiibina waa la dhihi karaa waxa weeyaan ninka khudbada akhriya khaaibna waa la yidhaahdaa khaiibna waa la yidhaahdaa baynamaa ninka gabadha doonanaya khaaibaa la yihahda khaiib lama yidhaahdo maxaad leedahay markan allaha allaha cibaad allahi ayb w tansibu alwaaw istinaaf tansibu ficlu mudaaricu marfuucu calaamatu rafci damatun daahiraة fi aakhirihi wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta alisma mafcuul bihi mansubu calaamatu nasbi fatxaة daahiraة fi aakhirihi aladii ismu mawsuul صifaة lilismi mabniyun cala sukuuni fi maxali nasbin isimko aladii isimko tukariru ficlu mudaaricu marfuucu calaamatu rafci damatu daahiraة fi aakhiri wاlfaacilu damiir mustatir wujuba taqdiru anta wاlhaau damiir mutasil mabniyun cala dami fi maxali nasbin mafcuulu bihi wاljumlaة min alficli wاlfaacili tukariruhu laa maxala laha min alcraab liannaha silaة اlmawsuul wاlcaa'idu ilى اlmawsuuli aلdamiir اladii fi tukariruhu mafcuulka damiirka can ciwadi can xarfu jarin ciwadi ismu majruur bcan wcalaamatu jarihi kasraة daahiraة fi aakhirihi ciwadi mudaaf alficli mudaafu ilayhi majruur wcalaamatu jarihi kasraة daahiraة fi aakhirihi wاljaaru wاlmajruuru can ciwadi mutacaliq btukariruhu aladii صifaة lilficli mabniun calى الsukuuni fi maxali jarin laa tudhiruhu laa naafiyaة mingaat laa camala laha tudhiru ficlu mudaaricu marfuuc wcalaamatu rafcihi damaة daahiraة fi aakhiri wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiru anta wاlhaau damiir mutasil mabniin calى dami fi maxali nasbin wاljumlaة min alficli wاlfaacili tudhiruhu laa maxala laha min alcraab liannaha silaة اlmawsuul mithlu khabru limubtadain maxduufin taqdiruhu wadalika dalika mubtada mithlu khabr mubtada marfuuc wcalaamatu rafcihi damaة daahiraة fi aakhirihi mithlu mudaaf maqaali mudaafu ilayh majruur wcalaamatu jarihi kasraة daahiraة fi aakhirihi maqaali mudaaf alkhaaibi mudaafu ilayh majruur wcalaamatu jarihi kasraة daahiraة fi aakhirihi alawaahi sifaة lilkhaaibi wa sifaة اlmajruuri majruur wcalaamatu jarihi kasraة daahiraة fi aakhirihi allaha mansuub calى الtacdiim bficli maxduufi wujuba taqdiiruhu itaqu اllah ixdaru اllah meeshii laga dhihi lahaa isimkaas hadda fii mowqic اlmafcuul buu yaalaa marka ma dheheysa allah mafcuulu bihi mansuub yani taaduban maca allahi ilaahay mafcuul lama yiraahdo laakin mansuubun cala atacdiim taaduban maca allahi wain kaana icraabuhu fi lmowqic aladii huwa fiihi ka icraabi almafcuuli bihi laakin ilaahay mafcuulu bihi lama dhihay marka allaha mansuub calى tacdiim bficli maxduufi wujuba taqdiiru ixdaruu allah allaha thaaniya waxaa waye muakida liluulaa cibaada waxa weeyaan munaada mansuub biyaain maxduufati taqdiiruhu yaa cibaad allah marka cibaada munaada wa xarfu nidaa maxduuf waxa waaye hadduu isimka manduub ahayn ama mustakaah ousan ahayn ama damiir ousan ahayn yajuusu xadfu xarfi nidaa'i minhu hadda yuusufu acrid can haada yaa yuusufu acrid can haada yay macnaheedii tahay marka waa la goyn karaa xarfu nidaa wa yabqa almunaada laakinahu muqadar marka cibaada munaada wa النداء nidaa wa taqdiiruhu yaa cibaad allahi marka cibaada munaada mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu fi aakhirihi cibaada mudaaf allaahi eesh mudaafun ilayh majruur bikasra daahira waa waadix jiddan wa marka intaas waxa weeyaan mansuubaadkii baan weli ku dhex jirnaa iqraa iyo taxdiir labadaba sidaasay mansuubaadka uga mid yihiin wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin